iyo wixii ay macruufka ku ahayn waxaan ahaynba markaa wadunow kan tadriisu isnaad duunkii waxaale waxa ka waabsan uu ka yar sahlan yahay isagu tadriisu sheekhan sheekh tadriiskii yuftixu markaa uu caddaynayaa sheekii oo waa sheegaya biwasfihi maca wasfi sifayntiisiya lala qabo uu ku sifeeyey bisifatin sifa laa yucrafu aan lagu garanayn marka wuxuu ihi fain yakun isagaa bal sababtii xaamilkayd baa leegayaa ku xambaartayoo fain yakun hadduu yahay tafliiskiisaasi iyo wuxuu saa u sameeyey bikownii sheeka aanshihiisa yudacafu la daciifiyo inuu yahay oo sheekiisaa daciifa marka wuxuu taa u samaynayaa in la aqbalo riwaayadiisii ama isaga inaan lagu oganin dadka ducafadaa wax ka wariyo faqiila waxaa la yidhi jurxun ay macnaa kaasi waa dhaawac qoon dacfi weeye macnaa raawigii lagu daciifiyo macnaha dee majruuxun iyo ama jurxun dee faacil baa biyo macnihii kaba dhigo jurxun ay jaarixun wey mid isaga qoomayo weeye faacilow ama jurxun ay majruuxun faacilu bihi wey mid lagu dhaawacayo oo lagu daciifinayo kii sameeyey weeye kaasi waa la yidhiba bacdigoodna dee waa bacd alculamaa siday kuba tegeen oo kol haddii taa lagu ogaado in lagu jaraaxaynayo kuwana adigu dee in markaa walow dee wax xun ay tahay haddana tii kuma daciifaya ayay yidhaaheen oo dee markaa riwaayadiisa haddii lagaba taga riwaayadkiisii kale kol haddii cadaalad kale usugnaatay laguma aqbalayo faqiila jurx aw lilistisqaari hamase hadduu yahayba fain yakun likawnihi yudaacafu aw likawni markaa hadduu yahayba fain yakun hadduu yahay lilistisqaari waa yaraysi daraadii macnaa sheekhiisii baaba ka da'yar markaasuu dee waa istinaaf ama takabur baa kuba sugan iyo tawaaducu la-aane markaasuu u qariyey si aan loo odhan mar ninkan ka yar buu wax ka wariyey w sheekhiioo wasfigii lagu yaqaanay waxaanan buugu sifeeyey amase dee waaba isagii buu da'dii ku dhow yahay waa dee kan wasfi yare laakiin dee waa nin la simanoo xaggii isnaad ahaan kula simano marka aqraan baabkii uu noqon lahayo adigu riwaayadiisii unbaa meesha tawaaducla-aan baa ku sugan iyo kolley ama dee baa meesha un iska jiraysa ama sheeku waaba weeye laakiin amrigiisii baa dheeraaday oo dad aad uga yaryar baa isaga soo gaadhay oo markaa wax ka wariyo istisqaar daraaddiiba weeye fa amruhu arrinkiisu iyo shaanigiisu akhafu mid ka fudud weeye markaa sheekha dacfigiisa daraaddeed uu qarinayo wey kastigtaani badsasho kuula mida oo siday dee hadduu badsasho sheekiyo uu markaa tan ula yimiba ay arrinkiisu u fududaa ayaa markuu yari uu sheeku yar yahay uu u qarinayana ay arrintiisu taa hore uga fududay istadkaarna waxa weeyaan ninkiiba nin buu axaadiis badan buu ka warinayaa markaa hadiyo goorna ama dee tafanun cibaaraha uga jeedo ama dee ha uga jeedo san ihaam kasrata shuyuufo ayuu sheekhi mar magaciisii buu sheegaya mar nasabkiisii buu sheegaya mar kunyadii mar laqabkiisii loo moodo sheekyo kala duwan ninkani inuu la kulmayo sheekhyadiisu ay badan yihiin loo moodo oo iyadna kolley waxaa ku sugan dee tashabuc bimaa lam yucda ama kolley dee tasayunna waa ku sugan yihin oo waa kolley ikhlaas kaba dheer taasna iyo ama waxaan cadam alikhlaas waa meesha ka muuqatee wuxuu ka dhigayaa siduu dad badan wax ka maqlay oo dadkii inay taa u qaataan oo sheekyadiisa ay badan yihiinba taas ayuu kaba dhigayaa taas buu la yimid taasna arrintiisa way ka fududahay ta hore ee markaa raawiga dacfigiisa daraaddeed loola imanayo waxaa kaloo jirtay culamaaulxadiida waxay ula yimaadeen ikhtibaar daraaddeed ninkan daalibkaa bal fahmigiisa ay ku imtixaanayaan taasi aad ba ugu sahlan waana waxay la yimaadeen ay leeyihiinoo maslaxa ku sugan markii ugu horreysay imaamkii dahabi uu la kulmay sheekii jaliilka ah ee ibnu daqiiq alxayd ayaa markiu dee weydiiye wax dabadeed baa wuxuu ku yidhi man abuu muxamedin ilhilaaliyu waayo markaa isagii buu eegaya bal dihnigiisa ama xifdigiisa markaasu ku ah yidhi waa sufyaan ibnu cuyayna haddana wuxuu ku yidhi man abulcabaasi dahabiyo eetu abudaahir almukhallaf saad baanu ugu farxayna marka la eega dee xifdigiisii fiicnaaye fahmadiisii rag kalena way la yimaadeen xaafid nu xajar iyo aimo kale la mid ahaayo marka dadka dalabada lagu imtixaaniyo lagu hubsanayo taasi iyada wax aada u sahlan weeye ama maslaxaba ku sugan oo dhib ma laha umuuraha kalena labadan kalena way ka saalayihiin marka dacfi loo daraaddeed ninka loo qarinayo ta ugu liidataa ugu xumi waxa weeye waa markuu sheekha daciifnimadiisa daraaddeed uu qariyo sheekha magaciisii wa minhu tadliiskan waxaa ka mid a ah tadliisu shuukh icdaau shuyuukhin sheekhiya siintood fiiha fi lasaaniidi ku sugan isma musaman ismana way fadxisantay mimtu isma musaman waa kula magacaabay ama shaksi kale magacii la siiyo akhara kale tashbiihka u ekeysiin daraaddeed loo ekeysiinayo ama kaas isagii loo ekeysiinayo nin mashhuur ah oo la yaqaano waxa lagu yaqaana loo ekeysiinaya taas baa ka mid a tana waxa weeye si adigu halkan amsiladaba inoo taala waa iyadoo dee nin shaqadiisii sheekh ka mida ayuu magaciisii ama wax soo qaadana waxbuu ku sifaynayaa waxaana laakiin magacan uu ku sheegaya ama kuyadan ama laqabkana nin horaa ku yaqaano ayaa lagu yaqaanay oo dalabadiisa ama raggii dee la kulmay barhkood ay isticmaali jireen markaa sheekhiisii ayuu magacaa kaa hora lahaa ayuu siiyey walow isaguna dee shay waaqacaba yahay laakiin isaga laguma dee waxaa loo yaqaanay nin hore kuma shuuroobay haddaba ninkaa mashhuurkeetaa ku mashhuurkaa ah. isagoo u ekeysiinaya ayuu markaa si dee amalihii hore isticmaali jiru sheekadiisuu isticmaali jiru isna isticmaalay ama magacaa sheekaa hore ayuu siiyey misaal ahaan ibnu sulki ama waa taajudiine ayaa wuxuu odhan jirayba de isagoo jamcujawaamic ku idhaha isagaa mitaalka la yimaadeen akhbaranaa abu cabdillaahi alxaafid marka waxaan u jeedaa dahabi waxaana lagu yaqaanaa taa bayhaqiba markuu xaakim wax ka soo naqlinayo taa odhan jiray abu cabdillaahi alxaakim suudi naftiisa saaxib alkitaab ayaa wuxuu odhan jirayba xadatanaa abulfadl alxaafid waana wuxuu ujeedaa ibnu fahd imaamkii la odhanayay ama xaafidkii la odhanayey waxaana usluubkan lagu yaqaano isticmaali jiray xaafid ibnu xajar markuu sheekhiisa ciraaqi ujeeda u odhan jiray xadaanaa abulfadl axaafid oo ciraaqi buu ujeeday haddaba marka waxa weeyaan labadaas sida ibnu subki iyo suyuudi iyo waxay dee la yimaadeen wax horta waaqaca waa sheekhadoodii kunyooyinkoodiiyo dee wasfigoodiina way ahaydba laakiin maxaa mashhuur ku ahaa taas ama dee bayhaqi marka uu xaakimu isticmaalaya ma xaakimu xajar markuu ciraaqi isticmaalayo markaa sheekii sayidka ku sugnaabaa nin kale magacii baa la siiyey tashbiih uu ekaysiin daraaddeed ninkaa mashhuurkaa loo ekaysiinayo waa nooca tadliisu shuyuukh laakiin waxay arrintiisa aada isaga fududahay weeye wa waxaa ka mid ah icdaau shuyuukhin sheekaysiintood fiiha fil asaniidi ku sugan isma musaman waa isma shaksin shaksi kale magacii la siiyo akhara kale tashbiihan u ekaysiin daraaddeed kaa mashhuurka ah loo ekaysiinayo isna waa noocan tadliis shuyuukh alirsaal alkhafiy walmasiid wallahu subxana watacala aclam مولانا محمد نبي وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا الارسال الخفي والمزيد في متصل الاسانيد wuxuu mabxadkiisii kani yahay waa noocii shan iyo tobnaad iyo kii lixiyo tobnaad irsaalkii khafiga ahaa iyo almasiid fii mutasil asaniid noocii kale isaga qaabilayey ee lagu magacaabayey irsaalka waa irsaal ayaynu soo maray ama mursalkii saxaabi taabici wixii uu koryeelo uu rasuulka u koryeelo ahaa taasi mid buu ahaa waxaa kaloo dee markaa irsaal ay kuba idlaaqaan irsaalka daahirka aho haddii imaka raawi nin aanu soo gaadhin uu wax ka warinayo oo laba shaksi on isa soo gaadhin ama aan dee mucaasira ani kaba dhexayn wax kala warinayaana inqidaaca daahirkaa naftiisana irsaal way ku magacaabaan labadaa midna looma jeedo irsaalka khafigii halkani waxa weeyaanu waa marka uu shaksi shaksi kaleo dee uu markaa laba kulmay aanu asal ahaan wax ka warin ama aanu la kulmin laakiin uu la waqti ahaa uu wax ka wariyo ese halkaasna dee waa sidadii ay maqan tahay ayay irsaal khafiya yidhaahaano waayo waa inqidaac aada u qarsoon oo dadkaa xufaadda ah ee aimada ahaa ee riwaayaadka iyo ruwaadaba aad macrifada weyn ugu lahaa mooyaane dadka kale aanay ogaan karin inqidaaca meelaha gala ama dee irsaalka ku sugan taas baa irsaal khafiya la ydhaah ama almadiidkii mutasila saanidu waa saanidii adigu dee itisaala ama xidhiidhsanaydba marka ziyaada dhexdooda ay dhacdo waham daraaddii iyo qalad daraaddii ay u dhacdo oo dee laba shaksi oo caadi wax u kala wariyo iskuba xigay markay dhexdoodii shaksi soo galo kale waxaa sababta u soo galayna ay tahay waham uun ama qalad meesha loo siyaadiyey taas baa masiidkii mutasila saanidi la ydhaha waana laba nooco aada isbaabilayo kolba midka kale lagu bushiyo oo haddii meesha uu raajaxayay ziyaadadana oo ziyaadadani ay saxiix tahay inuu dariiqi aan ziyaadada lahayn baa irsaal khafiyu markaa uu kuba sugnaanaya haddii ziyaadadan waham lagu tiriyana dariiqaa kale ee markaa waxa weeyaan aanay ziyaadada lahayn ayaa haddee ka xukumka yeelanaya saxiixa oo kan kale ayaa lagu bujiyaa san bay isu raaciyeen kaa wuxuu ihi sheekhu wayucrafu lirsaalu dulkhafaa'i bicadami asamaaci walliqaa'i wayucrafu waa la garanayaa alirsaalu irsaalkii bilkhafaa'i qarsoonnida u saaxiibka ahaa irsaalkaa qarsoon waxaa lagu garanayaa bicadami samaaci maqal la'aan oo labadan shaksiya maanta iskuba xigaa sanadkii aanay kala maqal oo kani aanu kan ka maqal maqal la-aantaasi ama isagu ha yidhaaha hebel kamaan maqlin bay buu keeni doonaa sia lagu garanaya cadama samaac uu ku sheegi doonaa ama a'imadii salaaxa weyn lahayd ha caddayseen waliqaa'i wajacada min liqaa'i lakulan la-aantiina waa lagu garanayaa oo waxa weeyaan dee shaksigani maanta kanuu wax ka warinaya aanu laba kulmin taas baa lagu gartaa wey oo irsaalkaa markaa qarsoon ayaa wuxuu leeyahay ama almursal alkhafi irsaalkaa khafiga ah waxaan ku ogaanaa meesha inqidaac inuu jiro inqidaaca qarsooni waxa weeye in maqal la-aan macnaha waxa weeyaan labadan shaksiye maanta sanad ahaan isku xiga ayaa midkoodka kale aan wax ka maqlin balse taa ku ogaana mar dambuu keeni doonaa amase waanay kulminba taas waxaan ku garanaynaa markaa irsaal khafi inuu jiro meeshana waa sida xadfani ay jirto inqidaaca aada u qarsoon irsaal khafi ay dhahan uu jiro wa minhu ma yuxkamu binqiaaci min jihati mutaydi shaksin waaci beydkan nusqadan shaarixa ayuu ku sugan yahay beydka labaad tirmisiga wa minhu ma yuxkamu binqiaaci min jihati mutaydi shaksin waacin axmed shaakirna wuxuu yidhaahdaa beydkan dee waa beydka dambe aba ornoo lagaga maarmaya wax loo baahan yahayba maaha nuskhadii isagu uu sharxayo aada uga dabdi badnayd ama ka idqaan badnayd tan shaariixan markay agtiisa ku sugnaydna kumuu sugnayn waxaana laga yaabaa musawadadii sheekha inuu beydku markii hore ku sugnaayo markii dambena sheekhu uu xadfay waayo ee waan loo baahnayn beydka dambena uu kaa kaafiyayaayo taas inay arrintu ahayd baa laga yaabaa sidaa daraaddeed beydkan kuma sugna nusqooyinka markaa walow dee beydka isaguba uu shaarayo laakiin kuma sugna nuskhooyinka shaakiriya ama sharaxyada kale ee waa nushadan tirmisi talabaadna wa taji intaa keliya ayaaba kaga filan beydka o dhan oo intaa beydka labaad saddexaad uu ka bilaabmayo ama iyada haddaan lafeeyo uun kolley looma baahnaba waayo beydka dambe ayuun baa nagaga filan wa minhu waxaa ka midayna wuxuu ihi cadamu samaaxiya cadam liqa baa lagu garanayaa kan dee mursalka khafigaaba mursalkii maa yuxkamu mid loo xukumayo oo wax loo xukumayo binqiaaca inqiaac meesha jira ama irsaal khafiyoo jira min jihatin waa limadii imaantinkiisa daraaddeed min jihatin jiha kale uu ka yimi bizaydi shaksin ay bizihati shaksin shaksi siyaadadiina uu ku yimi waaci iyadoo ad ka takmiloo faahim ah ama xaafido adigu uu ku yimi siyaadadii taas baa lagu gartaa laakiin waxay nagaga filan wayucrafu alirsaalu irsaalkii waxaa lagu garanayaa dulkhafaa'i bicadami samaaci maqal la'aan iyo waliqaa'i wabicadami liqaa'i la kulan la'aan wabiziyaadatin ziyaadana waa lagu garanayaa siyaadadaasoo tajiyu imanaysa taas oo waa beydkii dhammaantii wa wabiziyaadatin tajiiu baa markaa bedelkiisii gelaysaa lagana maarmaya saa daraaddeed baanay dee nusqooyinka kale aanay uba dhicin ziyaado imanaysana waa lagu garanayaaoo macnuhu waxa weeyaan xadiis baa laba dariiq kuba yimi dariiqa waxa ku sugan dee waa dariiqan laba shaksi adigu dariiq ba laba dariiq buu ku yimi markaa labadaa dariiq mid ahaan ayaa waxaa ku sugan shaksi zaa'id ah oo dariiqa labaad aan ku sugnayn dariiqa labaad aan ku sugnayn macnuhu waxa weeyaan sida labadii sanadee xadiisku uu ku yimi mid ahaan dee laba shaksi baa isku xigayba kuwan maanta la leeyahay irsaal khafiya dhexdooda kuma sugan way isku xigeen laakiin bishardi halkaa can ayaa taalo can fulaan oo ade ama waxaan itisaal keenayn baa u dhaxaysay sanad labaad baan helayoo labadii shaksiye markii hore uu isku xigay laakiin waxaan itisaal keenayna ay u dhaxaysay iyado haddii samicta maxadisana taalo dee kalaam kalay noqon waayo labada dariiqba waa la tasxiixin karaa ama kan siyaadaaba qalad loogu xukumi karaa ee labadii shaksi ee waxaan itisaal keenahayn ama itisaal aan sariix ku ahayna uu u dhexeeyey ayaa waxaan aragnay sanad labaadoo xadiidku uu ku yimi oo dhexdoodii shaksi u dhexeeyo shaksi u dhexeeyo marka siyaadadiina markaa waham laguma tirinayo waa ziyaado la sugayo waqtiga caynkaasa taas maxaa lagu garanayaa dariiqa aanay ziyaadadani ku sugnayn in irsaal khafi jiray laakiin shardigu waa inaan itisaal wax sariix kuwii u dhaxayn ee haddii samictu ama xadaanii halkaa ay taalo haddii dee qariino aan hayno ziyaadadan qalab ku xukmayana waata uu sheegi doono ziyaadadii baanba lagu tirinaya dariiqana irsaal kuma sugna haddii qariinadaasi aanay jirin oo labadiiba la tasxiixin karana ee waxaa lagu xambaarayaaba inuu shaksigu markii horena ninkan waa sido kaga maqlay haddana dib uu la kulmay oo isagii waa la-aan kaga maqlay haddii xadasanii ama samictu ay taalo ee waa markii halkaa ay u dhaxayso labadii shaqsi siiqo aan keenahayn ama aan ku caddayn itisaal oo taa itisaal aan keenahayn saacan iyo qaalaya wax lamid ah dariiqan labaadna markaa ziyaadada ay ku timaado ziyaadadaas baa waxay caddaynaysaa dariiqa hore irsaal khafiyi ama inqidaacini jiray oo waxaa kaloo lagu garanayaa ziyaadka tajriidka oo markaa wuxuu inoo sheegay markan xadiidka irsaal khafiya loo xukminayo ama mursal khafiya laga dhigayo saddex siyood ayaa lagu ogaadaa midi waxa weeye cadamu samaac oo waxa weeye waa la ogyahay shaksigani shaksigan inaanu wax ka maqlin guud ahaanba wax kamuu maqlin ama xadiidkan baa la ogyahay inaanu ka maqlin se lagu ogaan karo taasna inaan wax ka maqlina bay dambuu ku keeni doonaa ta labaad ee waxa weeyaan lagu ogaanaya irsaalka khadfigaa lagu garanaya waa cadamu liqaa waxaa la ogaya labada nin inkastaba aysa soo gaadheene inaanay kulminba inaanay kulmin baa la ogayay marka wixii ay kala warinayaan inayma kol haddaanay kulmin iyagii may kala maqline iyaa taasna dariiqaasna irsaal khafia ama waa lagu garan waa mursal khafiya ta saddexaada uu sheegay waxa weeyaan waa ziyaado sanad labaad ku timi oo labadii shaksi ay ee markii hore sanadkan isku xigay cidi ay u dhaxayso markaasna shardigeedu waxa weeye waa inaan dee wax aan itisaal sariix ku aynin marka hore uu dhexeeyo dariiqa aan ziyaadada lahayn taasba weeye oo aan ziyaadadii sidii aan waham loogu xukmin saddexaas baa lagu garanayaa mursalka khafigaa taas buu dhi wa rubbamaa la arke yuqdaa in lagu xukmiyo cala zaa'idi kii wax ziyaadiyey an qad wahima inuu gefay taas oo waa tii isna waa qaybtii kale almasiid fii muttasil asaniid waxaanay u jamciyaanay isu raaciyaan kolba dee ka raajixa ah ee markaa la raajax yeelo mooye ka kale ayaa ka la busheeyo ka kale la raajax yeele lagu busheeyo hadday ziyaadadu raajax noqotona dariiqa aanay ziyaadadu ku sugnayn baa mursal khafiya laga dhigayaa haddii ziyaada la-aantu ay raajax tahayna dariiqan ziyaadadu ku sugan tahay ayaa lagu xukminayaa waham iyo qalad oo noqonaya markaa nooca kale almasjid fii muttasil ilasaniid san deetay isu raaciyeen marka wuxu uhi waxaaba la arkaa <coughs> kan ziyaadada ama wax ziyaadiyey cala zaidi waa shaksigan wax ziyaadiyey ee isagu raawiga maanta ziyaadiyey in lagu xukmiyo an qad wahima inuu gefay ama uu qaldamay oo qalad ay tahay oo oh, had iyo goor dee hadday ziyaada timaado ziyaadadu xukumka ma laha ee eh, waqti ziyaadada la raajax yeelayo dariiqii markaa qaabilayay irsaal khafiya loo xukminayaana wuu jiraa kol haddii khaasatan halkaa samictu ama xadatanii taallay taas laba xukminayo shaksigan ziyaadiyey inuu qalad ama waham ka dhacay ziyaadadani ay tahay shaksigan asal ahaan aanu jirin uu markaa noocan dariiqan ziyaadada layna uu yahay almasiid fii muttasil asaaniid uu yahay si markaa siyaada la-aantuna ay tay taraajaca taasna way dhacdaa marka wuxu uhi warubamaa la arkay yuqda in la xukmiyo cala zaa'idi kii wax ziyaadiyey lagu xukmiyo korkiisa waa kii isagu zaa'idiyey wax ziyaadiyey anqad weyma inuu gafay oo ziyaadadanba uu ku gafay taas buu idhi bal marka waxa weeye in tan imika xagga ziyaadadii oo kale oo dee waa kan kolley kutubtii horena waan kusoo aragno oo dee taysirkii halkan oo kale yar idaaxinaya tan iyo oo waxa weeyaan kuwii dee ka dambeeyeyna kolley amsilo waynu soo aragnay e marka aanay irsaalka khaftigaa la xukminayo misaalka uu dhigtay waxaba weeye cabdirazaaq can isawri can abi isxaaq can zayd ibni rubaax baa i yaala weeye kolley ismiga macruufka yuseec ana khdaadna way waxyaalahaasna waayo shalay dhowra khado ee waktiga cedigaa daraaddeed baan iska yar dhaafay oo xagga sharaxa kuba sugnaa can xudayfata radia allahu canhu marfuucan in wallaytumuuha abaa bakrin faqawiyun amiin haddaa dee tawallistaan khilaafada abaabakrin faqawiyun amiin xadiidkaas baa wuxuu leeyay irsaal khafiyaa jira laba meelood oo cabdirasaaq baa waxaa laga wariyey inuu yidhi xaddaanii nucmaan ibnu abi shaybata cani hawri waxaana nimaka halkan haynaa waa cabdirasaaq cani hawri oo markaa cabdirasaaq iyo hawri waa sidaa u dhaxayso nucmaan ibnu abi shayba nin la yidhaaho waxaa kaloo iyadana sawri laga wariyey inuu yidhi dee markaa can shariikin can abi isxaaq wala aniga isaala halkan sharaxaan uxidhirtay warra warwiy aydan can isawriyi shariikin cantii baa ka dhacday labadooda dhexdoodee can shariikin can abi isxaaq oo inqidaac labaad ama irsaal kale ayaa jira raggana wayse soo wada gaadheeno markaa sawri abi isxaaq sabiicina waa loo dhexeeyaayoo shariig baa u dhexeeya waata sanadkana labadaa meelood baa inqidaacani ku sugan yahay ama irsaalkani ku sugan yahay taasi waa xaggii irsaalka khafiga tan uu leeyahay markaa iyadoo n biziyaadatin tajina waa markay dee qariina meesha taalo dee waxa weeyaan caddaynaysa ziyaadadani inay qaladba tahay misaalayn horeba ugu soo aragay tafsiirkii ayuu halkan kuba sugan oo cabdullahi ibn mubaarak xadiisuu warinayuu yihi xadaثana sufyaan can cabdiraxmaan ibni yaziid xadaثanii busra can cubaydillahi qaala samictu aba idriis qaala samictu wasilata yaqul samictu aba marsadin yaqul laa tajlisuu samictu rasuula اllahi salى اllahu alay waslam yaqulu laa tajlisuu cala alqubuuri walaa tusalluu ilayha xadiidkan baa jamaaco xufaadii ka mid ah waxay xukmiyeen sufyaan maanta waxa weeye iyo abidirisba labadoodaba sheegitaankooda la sheegay sanadka lagu sheegay ziyaado inay tahay ama waham inay tahay oo sufyaanna ibnu mubaarak dadkii ka sokeeyey ay ziyaadiyeen waayo raggii kale ee ibnu mubaarak ka wariyey ee a'imada ahaa may sheegin sufyaan xadiidka kumay soo darin markay ibnu mubaarak ka warinayeen abi idriis alkhawlaanina iyadna ziyaadadeedu inay tahay qalad ama waham ka dhacay imaamka ina mubaarak waayo qolooyinkii kale xadiidka wariyey cubaydullaahi iyo busr markaa waxba umay dhexaysi cubaydullaahi meiyo waasila waxba umay dhexaysin oo halkaas baa laba ziyaado ku sugan yihiinba waana dad isu gaadhay iyagu dadkana markaa waa ziyaadadii haddaba wa rubbama cala zaa'idan qad wahima marka la xukminayana waa xaysu meeloo qariinatun tuujadu la helayo qariinatun qari waa calaamo adigu tilmaamaysa ziyaada inay jirto waa marka aan de calaamo aan helo aan dee iyada sababteeda aan ku xukmino ziyaadadani inay waham tahay ee qariino la helayo wa ilaa haddaan la helin oo ujeeddadii waxa weeyaan qariino ma ama calaamo inoo caddaynaysa ama ina tusaysa ziyaadadani waham inay tahay ama qalad inay tahay taas ina tusaysa mahayno hayno ixtimala waxa suurtagala ah, macnaa waxaa bannaan oo mumkina samaacuhu waa maqalkiisa uu maqlay shaksigani min dayni labadan uu ka maqlay maa wixii qad xamala uu wariyey oo waxa weeye dee markan ziyaadada la xukminayo waa markan haylo adilo ama qaraa kale oo inoo caddaynayso ziyaada inay jirto misaalkaay meelahan la yimaadaan dee ibnu mubaarak markaa xadasanaa sufyaan can cabdiraxmaan waa kan yidhi aimo xufaadina xadiidka markay warinayeen ibnu mubaarak can cabdiraxmaan bay yidhaaheen barhkoodna halkaa xadaanii cabdiraxmaan baa riwaayadooda taallay dadkaa kale ee iyagu tacadudaysan ay ku wariyeen oo ah sufyaan inaanu maanta u dhexayn ibnu mubaarak iyo cabdiraxmaan ibnu yaziid waa qariino inoo cadaynaysaa dariiqan markaa sufyaan uu ku sugan yahay ziyaada wahama inay tahay markaa qolooyinkan kale iyo markan labaad abiidris la siyaadiyeyna ee qolooyinka aan cabdullaahi ibnu mubaarak ahayn ee xadiidka markaa waxa weeyaan iyagu wariyey waxay iyagu ku wariyeen iyadoona u dhaxayn markaa cubaydullaahi iyo waasilo cidi aanay u dhaxaynba ayay ku wariyeen taasna waa qariino caddaynaysa ziyaadadani waham inay tahay saaxib alwahamna waa kuwa caddeeyey haddaba qariino saasna marka la hayo dee ziyaadadii baa la xukminayaa oo qalad lagu xukminayaa haddii laakiin qariino sidaasi aanay jirin oo waxa noo caddaynaya maanta ziyaadadani waham inay tahay markaa waxaa suurtagala in labadiiba la tasxiixiyo macnaa uu shaksigani ka maqlay labadiiba macnaa siduu labadaba uga maqlay waxa weeyaan waa dariiqan ziyaadada ku sugantaya kan aanay kuba sugnaynoo dee markii hore inuu shaksigan dee maanta uu xadiidkii ka warinaya sheekiisa laakiin dariiqa labaad cid ay udhaxaysay waa sida uu kaga maqlay isagii dib uula kulmay oo ninkii uu isagu ka maqlay markii hore sheekhiisu isagii intuu la kulmay uu haddana dib uga maqlay taasna aad bay ugu badan tahay ruwaadda bal kol kol iyadoo shaksiga ay laba u dhexeeyeen ayaaba la arkaa laba inay ka dhacaan dib shaqsigii uula kulmo oo laba ay sanadkii haddana kaba baxaan taasna way dhacdeen axaadiista qaarna taasi way kuba timi aad bay isaga badan tahay oo marka haddii aanay qariino wahm ama qalad caddaynaysaa jirin waxaa lagu xambaarayaa un labadiiba inuu ka wada maqlay oo labada dariiqba kan ziyaadada ku sugantay kan aanay ziyaadada ku sugnayn labadaba ay saxiix yihiin xayu qariinatan waila xtamala haddii aan dee musamo ka dhigna ama xtumila waxaa muxtamila oo dee suurtagalowna samaacuhu maqalkiisa uu maqlay shaksigani min dayni labadan dariiqan dee maanta ziyaadadu ay ku sugantahay sheekiisa markaa halkan ku xiga iyo dariiqa aanay ziyaadada ku sugnayn sheekhiisii ku xigoo maanta ee dariiqan kala cidaay udhaxaysa labadiiba uu ka maqlay ma wixii qadxamale u xambaaraya xadiisaa wey marka wuxuu ina soo yidhi markii hore wayucrafu irsaalu dilkafaa'i bicadami samaaci walliqaa samac la-aantii iyo liqaa la-aantiisii lagu garanayo beydkana inoogu sheegaya wuxuu yidhi wa inamaa yucrafu wuxun lagu garanayaa inaanu dee shaksigani shaksigan wax ka maqlin ama aanul adugu waxaa lagu garanayaa bilikhbaari warramid isaga xaggiisa ka ahaatay oo macnaha iminka samaac la'aantiiba waxa lagu garanayaaba ama la kulan la'aantii warramid xaggiisa ka ahaatay oo sheegay can nafsihi naftiisa bilikhbaari warramid can nafsihi naftiisa xaggeedu kaba warramayo isagu uu sheegay inaanu ninkan la kulmin ama aanu wax ka maqlin waxaa taabici oo la yidhaha abi cubayd ibn cabdillahi ibni mascuud oo dee axaadiistiisuna asxaabu sunan axaadiista tacadud ay ku sugan tahay kutubtaa sunanta isagoo weliba aabihii ka warinaya ayaa waxaa tirmidi wariyay camr ibnu murre uu ka wariya in la weydiiyey abi cubaydoo la yidhaha abaha cabdullaahi waxaad ka sheegaysaa ma dee ka maqashay miyuu jiraayo may buu yidhi waa may jiraan axaadiidu isaga anay waa sida u dhaxayn oo kutubta sunanta ku sugan waa abi cubayda ibnu cabdillahi ibnu mascuud aabihii ka warinayo marka isagiibaa caddeeyey inaanu aabihii wax ka maqlin taas waa lagu garanayaa oo shaksigiibaa sheegaya hebel inaanu wax ka maqlin marka kol hadduu isagu caddeeyey sanad aynu aragnay isagoo ninkii uu yidhi waxba kamaan maqlin ay iskuba xigaan waxaan ku ogaanay risaal khafi inuu jiro ina waa kan caddeeyey inaanu waxba ka maqlin oo samaclaani meesha ay jirto samaacaanu jirin be wanasi min kibaarin waxaa kaloo lagu garanayaa wanasi caddayn oo min kibaarin min aimatin kibaarin imaamyo waaweyn xaggood ka ahaaday nasi waa muujina ama caddayn imaamyadii waaweynaaye isilaaca aad iyo aad u badan lahaa xagga riwaayaadkiiyo ruwaadda u lahaa ay caddeeyeen hebel inaanu hebel wax ka maqlin oo dee taasna kutubta ah aad bay ugu baantay markay taraajimta dhiganayaan iyagoo bal masalan rag badan oo inkasta ajaysa soo gaadhay de hebel hebelkaa ka maqlin sayaamo badan iyo hebel ku tagaanoo inuu xasan albasri anuu cali bnu abi aalib wax ka maqlin iyo jamaaco badan oo kaloo saxaaba oo wax kaba wariyo taasba aanu kaba maqlin ay bacdigood ama aimada qaarkood ku tagaan walow bacdigood ay waxyaala duubaan haddaba caddayn imaamyadii isilaaca badan lahaa ee caddeeyeen ninkani ninkan inaanu wax ka maqlin ama hebel aanu hebel la kulmin taasna waa lagu garanaya xadiis horena aynu usoo aragnay sida taysiirkii ayuu halkana misaalka u dhigto ibnu maaja uu wariyey cumar ibnu cabdilcaziiz can cuqbata bni caamirin radia allahu canhuma marfuucan raxima allahu xaaris alxaras allah u naxariisto dadka iyagu marka horeba dee ilaalada wax ilaalinaya ka ilaaliya <coughs> marka waxa uu misi yidhi walow la arko daarimiin ugu horreeyey hadalka cumar ibnu cabdilcaiiz ibnu cabdilcasiis lamuu kulmin cuqbat bnu caamir lama kulmin markaa waana isku xigaan kol hadday a'immada dilaaca badan lahayd ay caddeeyeen cumar inaanu maanta la kulmin saxaabigan sanadkan waa sanad munqadica inqidaaciisna waa inqidaaca khatigee qarsoon ee irsaalka khatiga ay yidhaahaan kaas buu noqonayaa wey wanasi markaa caddayn min waa rag waaweyn oo imaamyo ah cadayn ay caddeeyeen oo yidhaaheen hebel hebel lama kulmin taas baa lagu garanayaa weeye markaa waxa weeye un laba noocoo adugu markaa muhimo weeyaanoo macrifadood dee waxay noqonaysaa un waxyaalaha ataniida dhaca ama ziyaada ha noqoto qalad u dhacay ama inqidaacan qarsoon ha noqotay ayaa laguba ogaanayaa imaamkii khadiibna mid kastaba kitaab gooni ayuu labada nooc u dejiyey waxaanay u jamciyaan waa laba noocoo laisku dee iyagii had iyo goor isqaabilayo midkoodka kale lagu bushiyo haddii ziyaadadu ay raajaxa noqotona dariiqaan ziyaadada ku sugnayn baa irsaal khafiyi noqonaya ama mursal khafiya loo xukumaya inuu yahay haddii ziyaadadu ay waham tahayna ki aan ziyaadadu aanay ahayn ku sugnayn baa la tasxiixinayaayo ka ziyaadada waham ama qalad lagu xukminaya bay meel isugu geeyaan waxaana halkan u dhigtay sheekum ama shaarixum wainama yudraku bilistisaaci fi riwaaya wa jamci duruq alxadiid markaasaa wuxuu raaciyey lalmacrifati taamade isaguma raacin kale malaa khada madbucadeedu lalmacrifati taama laakin bedelkeeduna waa maca xataa aan kusoo aragnay matnigii taqriib oo waxay ahayd wa duruq alxadiid maca almacrifati taama marka halkii macada bedelkeedii unbaa laa dhacday ashaadu walmaxfuudu shaadkii iyo maxfuudkii ayuu mabxadkiisii kan yahayna wey marka wuxu uhi sheekhu wadushuduudi maa rawa lmaqbulu mukhaalifa arjaxa walmadcuulu arjaxa maxfudu waqiila man farad low lam yukhaalif qiila aw dabdan faqad wadushuduudi shuduudka kii u saaxiibka ahaa waa ka isagu shuduudka u saaxiibkii maa xadiis weeye rawaa uu wariyey almaqbulu kii la aqbalayay waa ninkii dee raawi xadiisi markaas saxiixa ilxasan waa shaksigii siqadaa uu wariyey mukhaalifan xaaliya isagoo khilaafay oo ruux kaloo ka awsaqsan oo ama ziyaadatu cadad dee markaa kaga raajaxsan ama dabdi siyaadadii iyo itqaan siyaadadii kaga raajaxsan uu ku khilaafay mukhaalafaduna ay tahay mid aan la jamcin karahayn oo dee munaadee tanaafi baa ka dhexeeya haddii la geyn karaya dhib ma laha labadoodna waa laba wada tasxiixinayaan ee tanaafi baa ka dhexeeya siyaadadu ama naqsi ha noqoto sanad ku yimi ama ziyaado sanad ama matiba wax ku yimi ha noqoto xag matiye adigu ninku wixii uu ku khilaafo ciddii ka raajaxsanayd ee laakiin weliba sanaafina uu ka dhexeeyo macnaa midkoodoo la aqbalata kale in la celiya ay ka dhalaansa labada riwaayo kaas baa waxa lagu magacaaba shaad lagu magacaabaya mukhaalifan arjaxawn wadi shuduudi maa kii weeyara rawaa u wariye almaqbuulu kii la aqbalayay mukhaalifan xaaliya u isaga ku khilaafaya arjaxa mid isaga ka raajaxsan oo ama kasratu cadad kaga raajaxsan ama ziyaadatu dabdiba walmajcuulu haddaba ka laga yeelay arjaxa mid raajaxa laga yeelay maxfuudun maxfuud weeye macnaa yuqaalu lahu maxfuudun maxfuud baa lagu magacaabaya taas shaadkii ayuu inoo tacriifiyey bayquniyana wamaa yukhaalif iqatu fiihin maxaynayo labada riwaayo haddii mid la aqbalo ta kale in la celiya ay meesha ka laasimayso kaa waxaa lagu magacaabaya hmm. shaad ayaa hmm. lagu magacaabaya xadiidkii saxiixa iyo xasankiina waxaynu soo marray in loo shardiyayey marka la tasxiixinayo ama la taxsiininayo inaanu shaad ahayn taas in loo shardiyayo cadamu shuduud baynu soo marray haddaba markaa wuxuu halkan inoo sheegay ee meeshii laba dariiq baa jira ama laba siyood oo xadiidkii lagu wariyey marka ta iyada shuduudka lagu xukmiye mooyaane dariiqadan labaad ama waxa weeyaan aan dee iyadu raajaxa ah ee cidn shaksigan cid ka raajaxsan buu ku khilaafay taa waxaa lagu magacaabayaa maxfuud baa la odhanayaa oo shaadka waxaa qaabila maxfuud baa qaabila shaadkiina waa shaksigii dee maqbuulka ah ama ee laakiin laga raajax noqday wixii uu warinayey shaad ciddan markaa rujxaanka loo xukumayo riwaayadoodu waxay warinayeenna maxfuud baa lagu magacaabaya maxfuudkaana lagu camalfalaya kan kalese dee waa wax markaa dee waa kal haddii inkastaba raawigu hiqa adee markaa la xukmiyey riwaayadiisii shuduud lagu xukmiyey camal ma yeelanayso walmajcuulu arjaca maxfuudun wey bal halkaa tacriif inoogu dhameeyey kollayna dee hore waynu usoo yar aragnay waxyaalahan hadal badnaa oo kollay meelahana ugu yar dheeraaba sharaxii bayqooniya zarqanisuna aanu soo aragnay wa qiila waxaa la yidhi manfarada waa tacriif kale oo ashaadku waxa weeye manfarada wixii uu raawi la gooni noqdo raawi uu la gooni noqdo siqa ah ha ahaado ama yaanu siqaba noqon low lam yukhaalif walow lam yukhaalif cid bayaanu ku khilaafine taas baa la idhi waa imaamkii khaliili tacriifkiisii oo markaa waxa weeyaan wixii nin fiqiih adigu ruux u la gooni noqdo ama rawb xaati shaksi lagu kalsoon yahay ha noqdo ama yaan laguba kalsoonaaninba cid bayaanu kuba khilaafinayo laakiin wixii uu la gooni noqdo ashraad lagu magacaabaya oo kaa hore waxaa dee mukhaalafaa la shardiyayey iminka mukhaalafo lama shardiyayo ee waa wixii raawi la gooni noqduu keligii warinayo raawigaasi ama siqo aada ama yaanu noqon marka haddaanu siqo ahayna asal ahaanba waa la celinayaa hadduu siqo yahayna waa laga joogsanayaa lama xujaysanaya siduu saaxiba hada qowl ama imaamkii khaliilu isagoo ku tegayay xataa mukhaalafa yaanay jirin kaasna waa tacriif kale kolay tacriifyadanna bastintooda sharaxa markaas dee sharaxii bayquuniyada ayaan ku soo aragnay qiila waxaa la yidhi aw dabdam faqad wey manaa waxaa kaloo la yidhi waa qowl saddexaad imaka halkan ama tacriif saddexaade ashaadu shaadku man farada bihi raawin raawi wixii uu la gooni noqdo weeye sawaaءun kaana daabida marka waxa weeyaan ama shaksi dabdi leh oo xaafida ahaado aw amase faqada ha waayo dabdan dabdi ha waayo oo tanna waa qowlkii xaakim oo wixii nin siqii la gooni noqdo ee markaas waxa weeyaan ayaa la yidhaahaa ninkaas siqadii ama dee nin itqaan badan iyo xifdi sare le ha ahaado ama yaanu dabdi dee markaa weynoo saasaba lahaanin bee shaksi adigu siqii wuxuu la gooni noqdo ayaa la ydhaha marka waxay adigu labadan qowl ku kala duwan yihin midna ama iqaha noo noqdo ama yaanu iqaba ahaaninba wixii ruux la gooni noqdaba waxaa lagu magacaabayaa shaad qowlka labaad ee uu soo naqliyeyna ama saddexaadna shaksigii adigu siqada ahaa ama maqbuulkaa wixii uu la gooni noqday shaksigaasi ama dee shaksi itqaan iyo xifdi ziyaadaa leh ha noqdo ama yaanu xifdi saasaba lahaanoo dabdigii ha waaye laakiin uu siqa dee marsa kale dee saduuqnimaha loogu xukminaye kaas baa waxaa lagu magacaabaa isna shaad lagu magacaabaya adugu umuuraan tafsiilkeeda waxaan filaya dee maka hore kutub horaynu soo wada aragno uma sii baahninba in lagu sii joogjoogsado ama aada loogu sii yarbastiyo waxaan qowlkooda dee ay ictimaadsadaan ay markaa raajax yeeleen waa qowlkaa imaam shaaficiga aimo kaloo reer xijaasa ay ku tacriifiyeen oo ah in mukhaalafo la shardeeyo weliba shaksigaasna uu yahay shaksi iqa ah sidee kii aan siqadayn wixii uu warinayay munkar yaray ku magacaabi doonaan qaybtaasi u baxdo labadoodii aanay istadaafulin ama aanay isu gelin marka labadan qowlee kalena waxay kala yihiinuun midna wuxun buu eegayaa infiraad keliya uu raawi wax la gooni noqdo iyadoon raawigan la eegin sifadiisa taas aan la eegin marka midna waxa weeye raawigii isagu maqbuulka wixii uu la gooni noqdo uu la keli noqday taas baa markaa ay shuduud ka dhigayaan in kastaba yaanay mukhaalafa jirinoo labada dambe mukhaalafo looma shardiyayo walow waxay ku kala duwan midna uu yahay dee shaksi maqbuula riwaayadii uu guud ahaan ay tahay midna shaksi kastaaba wuxuu la gooni noqday in dee shuduud lagu magacaabaya ama siqaad ama yaanu ahaanine adigu qowl uu yahay labada intaasba adigu farqiga udhexeeya u yahay waqiila man farad low lam yukhaalif walow lam yukhaalif qiila waxaa la yidhaha waqiila waxaa la yidhi aw dabdan faqad ay maa rawaahu waxa weeye man farada bihi raawi sawaaun kaana daabidatan daabida ha ahaadoo dabdi uu sugnaaday aw faqad amase haba waayo dabdan dabdi haba waaye kaas baa adigu shaad lagu magacaabaa adugu dee markaas kutubtii hore aad inoogu yar basisay meelahan almunkaru waalmacruufu munkarkii iyo macruufkii ayuu mabxadkiisi ka yahay waana waxyaale isku dhow oo horena de waxa weeye adigu muqadimada ibnu salaaxna ama ibnu salaax muu kala farqin wuxuu munkarka markuu tacriifinaya shaadkii hore uu soo sheego buu kala mid dhigay kala mid dhigay horena sharxu nuq soo aragnay xaafid ibnu xajar isagoo kala saaray waana kan imaka ishaari doona qolooyinkii samayna ku tiriya si markaa sawaabka ahayd ama istilaaxaan ku raajaxayd ay kaba qaafil noqdeen marka wuxuu yidhi sheekhu almunkaru xadiidka munkar lagu magacaabaa alladii kii weeye rawaa uu wariyey kayru hiqati shaksi aan hiqo ahayn uu wariyey mukhaalifan xaaliya ku khilaafaya ciddii ka raajacsa ama shaksigii hiqada isku khilaafaya marka qad xaqaqahu noocan wuxuu ku sugay oo ku taxaqiijiyo sidii sawaabkayda idakaro cala alxaqi macnaa sidii xaqayda sawaabkayda ugu sheegay fii nukhbatin kitaabkaa nukhba la idhaha xaafid ibnu xajar ayaa taxqiijiyey waayo raggii ka horreeyey say ibnu salaax iyo qolooyinkii ama kalaamkiisa nadmiya may ikhtisaariyeen shaadkiiyo munkarkii may kala saarin isku midun bay ka dhigeen markaa xaafid ibnu xajar baa kan kitaabkiisa nukhba ku taxqiijiyey oo markaa maxaa beydkii noqonayaa beydkan macnihiisa ama maqsuudkiisu shaksi adugu daciifi hadduu xadiid warinayo oo xadiidkii uu wariyey weliba shaksigii diqada ah ku khilaafay mukhaalafadaa dee tanaafigu ka dhaxayso kaa diqadii wuxuu warinayana waa kaynoo sheegi doono macruuf baa lagu magacaabayaa shaksiga daciifkaa waxaan uu wariyey weliba ninkii diqadaah ku khilaafayna munkar baa lagu magacaabayaa oo markaa munkarkii iyo shaadkii mid kasta marka la eego qowlkan dee la raajax yeelaya ama tacriifka muctamadka ah mukhaalafo ayaa ku sugan oo labadii xaggii mukhaalafada waa iskaga mid mid kasta mukhaalafo waa loo shardigayaa ee eh, laakiin shaadkuna waa ninkii ama xadiidka saxiixa laga warinaya ama xadiidka xasanka ah riwaayadii weeye munkarkuna waa shaksi daciifa riwaayadii oo midna waa nin isqiaa riwaayadii oo laakiin cid ka raajaxsan ku khilaafay midna waa nin daciifa riwaayadii oo shaksigii siqadaa ku khilaafay mukhaalafadii baa la shardi ay waa ka wada dhexaysaa mukhaalafo ee eh, laakiin waxay ku kala tegayaan xagga ee eh, midna waa raawigaa loo xukminayay siqannimo riwaayadii midna waa raawi marka horeba iska daciifa ahaa riwaayadii intaasa adigu oo markaa dee munkarka ayaa ka liisa kaa hore ka hore ka qaabilaya maxfuud baa lagu magacaabaya ka dambe ka qaabilayana macruuf baa lagu magacaabaya misaalkiina halkana waa inoo yaallaa dee sharx nuqbayana waan ku soo marray oo imanka xadiid ibnu abi xaatim oo xubayib ibnu xabiib akhi xamsati sayaad uu ka warinay horaan sharxu nuqba ugu soo aragnay ayaa waxaa dee can ibni cabbaasin marfuucan man aqaama salaata waata zakata waxaja wasaama waqara dayfa dakhala aljanna marka abu xaatim buu ka soo naqlinayaa inuu yidhi waa munkar xadiidkani waayo qolooyinkii kale een ninkan ahaynba xubayib ibnu xabiib aan ahayn ee weliba lagu kalsoonaan xadiidkii waxay ka dhigeen kalaam ibnu cabbaas ee mid marfuuca kamay dhigin kaas baana macruuf ah riwaayadiisi markaa munkarnimay u xukmiyeen waa nin iskaba daciif ahaa dadkii kale siqaadkaana xadiidkii ku khilaafay oo iyagu mawquuf bay ka dhigeen isaguna marfuuc buu ka dhigay munkarkii kaaba weeye almunkaru munkarku aladii kii weeye rawaa wariyey hayru iqati iqa ku aan ahayn uu wariyey mukhaalifan xaaliya isagoo ku khilaafaya kii iqada ahaa qad xaqaqahu wuxuu ku taxqiijiyey oo macnaa sida xaqa ahayd ugu sheegay sawaabka ahayd istilaaxan fii nuqbati nuqbo xaafid xadirwen qaabalahu waxaa qaabilaya almacruufu macruufkiibaa qaabili oo ka isagu macruufka la yidhaaha ayaa qaabilaya oo markaas qaabilkiisu yahay oo riwaayadan xubay ibnu xabiibna waa tan munkarka la yidhi dadkii kale itiqaadkaa riwaayadoodiiya mawquufnimo xadiidka ku wariyeyna macruuf baa la odhanaya waladii haddaba kii raa ictiqaadiyey taraaduf almunkari munkar iyo washaadi shaad isbangalkooda isku midkooda ay isku mid yihiin oo inay isku mid yihiin isagu ictiqaadiyey saa ibnu salaax iyo ka dhacday naa waa fogaaday oo si sawaabka ahayd ayuu ka fogaaday weeye oo qolooyinkaa iyagu ku tegey shaadka iyo munkarku inay isku mid yihiin sida muqadimada iyo dhacay waxyaalihii dee marka ama kutubtii kale muqadimada taabicuun halkan u ahayd waxa weeye si sawaabka ahayd marka leege istilaaxaan way ka dheeraadeene ka fogaadeene sawaabku waa in la kala saaro oo sidaan soo sheegnay lagu kala saaro waladii kii ra'aa ee ictiqada ictiqaadiyey ee ra'yeeyey taraaduf almunkari munkar iyo washaadi shaad kale takfiifkuna wasanka daraaddeed daalka la takfiifinayay isfangalkooda isfangelaya macnaa ay isku mid yihiin ee wuxuu ku wada tacriifiyey naa waa dheeraaday si sawaabkaa iduu ka dheeraaday halkaas waxaan kaga baxaynaa munkarkiiyo macruufkii waayo almatruuku matruukii ayaa mabxadkiisi kan yahay xagga luqada waxay dhahan ba asaaqad waa waxa dhacsan isilaaxana waa kanuu inoo sheegi doono waa xadiidkii shaksi dee dacfigiisa ay isku waafaqsan yihin uu la gooni noqday dariiqiisa mooye dariiq kalena aan lahaynba oo xadiidkaasi ku yimi wasami bilmatruuki fardan inta sabra in lahu muttahamun bilkadib aw carafuuhu minhu fii kayri اlathar aw fisqun aw gaflat aw wahmun kasur wasami magacow adigu shaksiga muxadiska ahaw bilmatruuki matruuk ku magacow fardeedna xadiis keliya waa xadiis lala gooni noqday tusib waa sida dee dabacaadka kale ama nusqooyinka kale ku sugan oo tusib wadasiya markaa wuxuu ku jesmisanaya waa ficil mudaaric oo adigu majzuum ku dee jawaabtii dalabka ku jesmisan ama dee sida xaqiiqadaa shardiga muqadarkaee meelaha ay qadaraan oo waad asiibi weeyaan oo sii xaqa ahayd ayaad kuba dhici doontaad waafaqaysaa markaa wasami magacow filmatruuki fardan ku keliya waa xadiidka lala gooni noqday tusibooda siibaysaa markaa si xaqayd baada siiba haddaad ku magacowdeen raawi lahuna markaa mubtadiya khabar way mutahaamu bilkadib noqonayaan kollayna mid kasta waayin intasaba markaa adigu fardan ama iyada intasaba baa inoo taala oo macnaa waxa weeyaan fardi mukhaalafaba aanay ku sugnayn sida kuwaa hore lala gooni noqdayoo intasaba wuu oogmay raawin raawi lahu isaga usugan laakiin kolle waxaa daahir nusqooyinkaa kalena aad bay uga idqaan badayno khaasatan nuskada makhduudada ah ama dee muse ay dee farta ahayd ay ka madbacaynayeen qolooyinkaa kale ay ictimaadsadeen baa aad uga markaa leega xagga idqaanka iyo xagga ictimaadka ka roon nusqadan shaarixan uu ictimaadsanayey oo nusqo iska akhdoo badan marka la eego xagga matni ahaanba taas ba aad iyo aad u sawaabo nusqooyinka kale intasabana ode hadii la idhaha intasaba shaksi macna shaksi waa istaago kelimadee macno sidaasa aan kordhinayn bay jirtaa ama oogmayba haddaba raawin raawin lahu isaga u sugnaaday mutaamunku lagu tuhmaysanayo uu yahay macnaa fardigaasoo waa xadiidkaa lala gooni noqday ama kelida ahoo raawin raawi lahu isaga u sugnaaday muttahamun lagu tuhmaysanayo bilkadibi been xadiidkii rasuulka inuu been kaba sheegaa lagu tuhmayaa weli kuma caddaa ee laakiin waa lagu tuhmayaaba aw amase carafu way ogaadeenoo kadibkii minhu raawigaa xaggiisa ayay ka ogaadeen fii kayri asari xadiidka wixii aan ahayn oo waxaa lagu yaqaanaa hadalladiisan kale iyo sheekadiisan inuu been sheegaa lagu yaqaan xadiidka laakiin weli taasi may daahirin oo tan baa lagu og yahay xadiidkii rasuulka se weli taas mid lagu ogyaa markaa ay ka muuqatay ma aha oo beena taa laguma tumaysanaya xadiidka laakiin tan kale lagu ogya wey aw fisqun aw amase dahara waxa muuqday oo isaga fisqun faasiqnimo adigu fisqiga ictiqaadkaa ah, taasi u dambeeya waa wixii kale nu ictiqaad ahayn faasiqnimadii ayaa muuqato waa nin fisqi dee daahir ah markaa uu kuba sugan yaho markaa faasiqba aw kaflatun ama se waxaa muuqatay qafladii waa qafladiisii isqaan la-aantiisii ama wax xifdi la-aantiisii iyo qaladkiisii badnaa iyo qafladiisii u isqaan ka qaafilkaa taas baa muuqatay oo markaa fara badnaatay awahmun ama se waxaaba muuqday dee oo isaga ka muuqday wahmun wahmu waa riwaaya calaa sabiili tawaam waa moodasho iyo si kolba si ay la noqoto warin wax ku warinaya haddii hada la sukuumiyo haddii la yidhaha wasanka daraaddeed baaba loo sukuumiye wahan bay ahaydna ee si sharxu nuqmada ku sugnayd faxusha qaladuuba meelaantaa leh markaa qalad waa wahamku waa qaladkiibuu noqonaya wahima wahaman macnaa waa qalida qaladan isla macno un weeye qalida qaladan waana isku markaa waham oo ah qaladkiisii ayaa muuqday wahamkaasoo ka tura oo macnuhu waxa weeye markaa inta haddii xadiidkii makaraawi la gooni noqdo dariiqiisa un mooye dariiq kale oo laga warinayaa xadiidkaasi ma jiro markaa la eegana raawigani waa nin been lagu tuumaysanaya tuumada beentuna waa been difdilxadiidi nabawiy markaa been kaba sheegayo xaggaas ayaa weli kuma caddeey laakiin waa lagu tuhumsan yahay amase waxaa lagu yaqaanaaba inuu been sheego kalaamkiisa kale uu been ku sheego xadiidka weli taasiyaanay muuqanin been ama ninkani xadiidka la gooni noqday waa nin fisqii daahiri uu kuma sugan yaho fisqigiisa uu dabadda u soo baxuu muuqday ama waa nin kaflo badan waxqabashaba aan lahayn idqaan iyo waxyaalaha kaba dheero ka qaafilayda inuu wax sugo ama waa waham haddaan sukoominana waa riwaaya calaa sabiili tawahum isagoo waxba iska usan tawahum iyo moodasho sabiilkeedu un wax ku wariya ama wahamku waa qaladkiisii oo fara badan qaladka mar iyo laba ka dhaca shaksiga deesan laguma daciifiye oo aada u batay umuuraha caynkaasa ayaa raawigani ku sifoobay xadiidkiina dariiqiisa un mooye dariiq kaloo laga garanayaa ama uu ku yimi ma jirto xadiidkaa waxaa lagu magacaabayaa matruuk waana dee mawduuca unbuu markaa in yar dhaanaa weeyaanoo waa dacfigiisu ayuu gaayo ama nihaayu gaadhay wax ka mayana ma aha wax ictibaar usoo badan ma aha sida xataa dee markaa axaadiidda daciifka ahayd ay aymo badan yidhaaheen fadaa'il acmaal baa loogu camal falayaana xadiidkaasi asal ahaan ma noqonayo dacfigii kamaya haddii duruq tacaduday loo helana ma noqonayo markaa marna sare ugama kici kara meeshiisa kole duu xaalkiisu taa yahayba sare ugama kici karo waxaana uu ka soo naqlinayaa suyuudi ama musanifkii kitaabka lahaa waa sadaqatu daqiiqa can farqad can muratin can abi bakrin axaadiistoodii camr bni shamir can jaabir aljucfiya can alxaarita can caliyin waa kuwa awhal asaniid ku soo maray asaaniidda caynkaaso wixii lagu wariyey dee kuwaasu lagu warinaya waa kuwan loo xukminayo matruubka loo xukminayo kuwan awhal ku soo maray wey inta labadan baydna dee waxa weeyaan un ama matruukan kolley dee xaafidnu xajar buu ka soo qaatay kutubtiisa waayo ibnu salax muqadimadiisa kuma sugno matruuk sidaa daraaddeed taqriibkiina weynu soo aragnay iyo alfiyada ciraaqi iyo shuraaxdeed iyo waxyaalaha matruubka kuma sugno waayo ibnu salaax baa sheegin iyaguna ama kitaabkiisunbay ikhtisaarinayeen ama kitaabkiisay dee nadminayeenun oo markaa kuma sugnaa kutubtaa kale kuma sugnaa waa sharx nuf ku sugnaa kan ama nuf ku sugnaayo sharaxeed suyuudina halkaas ayuu waxa weeye kasoo qaatuu ka nadmiyey ama kutubtaa kale sida muqadimada ay u asalka tahay kuma sugna ibnu salaax baan sheegin wey aw fisqun aw gaflatan wahmun kasur alifraad alafraadu ifraad baa intaa le kolle dee waa jamcu fardine hamsada way fadxisantah alafraadu afraadi oo waxyaalii afraadi horta qaybade ootana wax imanka matruukiiba oo kan waa wax lala gooni noqday kuwa horena haddii la eega shaadkiiyo munkarka dee laba qaybood buu markii hore ayaynu soo aragno mukhaalafa kuway ku sugnayd waata xagga shaadka munkarka wax kala soomuu naqlina shaadkana iyadoo ay mukhaalafa kuga sugnayn oo waxa lala gooni noqday raawigu lala gooni noqday iyadna aan sooba aragnay markaa qaybadee afraadii way noo horraysayba kuwaas bay nooguba sugan tahayba bal markaa munkarka iyo shaadkana dee mid kasta laba qaybood bay ka dhigaan mid mukhaalafa ay ku sugantahy mid aanay kuba sugnayn kaanay mukhaalafada ku sugnayne waa wax lala gooni noqday ayuu noqonayaa imaka wixii aan meelaha hore inoogu soo aroorin ee khaasatan fardigii nisbiga ahaa ayuu halkan sheegayaaba marka wuxuu idhi alfardu fardigu imaa muطlaqun ku muطlaqaynayo macnaa fardigaa laba u kala baxa fardi muطlaqa iyo fardi nisbiya bal markaa labadi qariibkii haddana waa inoo keeni doonaa wixii halkan ka dambeeya inoo keeni doonaa inta badanna fardi markay idlaaqayaan fardiga muطlaqay ku idlaaqaan markay qariibka idlaaqayaanna qariibka nisbigay ku idlaaqaan walow dee markaa waxa weeye kale mid kasta kale meeshiisa lagu idlaaqi kare laakiin waa isticmaalkooda sida u badan marka wuxu uhi alfardu ima mudlaqun ku mudlaqa inuu yahay oo waa maxay kii mudlaqaa waa kan wa isagu maa kii weeye farada uu la gooni noqday raawi raawi isaga uu la gooni noqday oo weliba dee raawigaas uu yahay daraftii markaa ama dee aslan isnaadku uu yahay ama isnaadku wuxuu soo socsocdaba meesha uu isugu imanayo uu yahay daraftaa saxaabi uu ku sugan yahay wixii uu markaa raawi uu kula gooni noqdo halkii sanadku isugu imanayeyba infiraadkani uu ku sugan yahay kaasi waa fardiga mudlaqaa markaa xukunkiisii buu sheegayaa wuxuu idhi fain bacuda hadduu fogaado raawigaasi min dabdin lafta bacna camba ka dhigo can dabdin dabdi uu ka dheeraado rudda ama raddun weeye fahuwa mardudunkaasi mid la celinayo weeye ama rudda waa la celinayaa riwaayadiisii weeye wain qaruba hadduu dhowaado oo minhu ay min adabdi dabdi uu dhowaadana fa xasanun xadiidkiisi waa taxsiin baa loo xukuma waa la taxsiina ama xasannimaa loo xukumi aw balaqa waa gaadhay adabda dabdi buu gaadhay saxiixun fahuwa saxiixun xadiidkiisu mid saxiixa weeye xaysu meeloo cadna uu muuqdaba meeshuu ka muuqdaba waa takmila intaasi kalimada dabacaadka kalena barhkood ee saxiix baa halkaas saxiix bedelkeeda ku sugnaa waid waid yaqrub minhuna wain qaruba minhu bedelkeeda ku sugnaa lakin waa isla wada wax farqi uma dhexeeyaan oo maxay maka halkan imika wuxuu inoogu sheegay haddii xadiid la gooni noqdo weliba asalkii dee isnaadkee uu halkii isnaadku isugu wada imanaya oo waa daraftaa dambe saxaabigu ku sugan yahay bal marka horta waa fardiga mudlaqaa marka xukunkiisu muxuu noqonayaa ninkan xadiidka la gooni noqdaa la eegiyo hadduu nin itqaan iyo xifdi ka dheer uu yaho xifdi lahayn xadiidkaasi waa xadiid marduuda waa xadiid la celinayo daciifa haddii uu dabdigii kaamilka ama taamkaa ku soo dhow yahay dabdi waa u laakiin dabdigiisu dabdi heer sare ama aha kaas xadiidkiisii xasan baa laga yeelayaa hadduu ninkani in kastaba xadiidkii keligii warinaye nin idqaan iyo dabdile uu yahayna xadiidkaa waa xadiid saxiixa kol hadduu idqaan iyo dabdi uu leeyahay oo dee axaadiistan qariibka ee kutubta saxiixa ku suganay ruwaadi ay la gooni noqdeen fataa xukunkoodu weeye macnaa walow kelinimadani ay kollay dee keenayso wax in laga joogsado xadiidkani nin uu la gooni noqday haddana idqaankiisan baa kabaya wixii xaggaa ka imanayeyna markaa adugu isagaa kabayo sahankiisan iyo xifdigiisan baa kabayo xadiidkiisa saxiix buu noqonaya taasi waa xukumkii buu inoo sheegay fardiga mudlaqa marka wuxuu yidhi man farada huwa isagu maa kii weya in farada uu la gooni noqday bihi isaga raawin raawi uu la gooni noqday fain bacuda hadduu fogaado raawigaasi ila dabdin can dabdin dabdi uu ka dheer yahay rudda ama raddun fa wa raddun weeye waayo marduudin ku la celinayo weeye wain qaruba haddii u dhowaado minha dabdigii uu dhowaadona fa xasanun xadiid xasana weeye aw balaqa waa gaadhay adabda dabdigii kaamilkaabuu ku sifoobay saxiixun fawa saxiixun xadiidkaasi saxiix buu noqonayaa xaytu meelo canna uu muuqdo kaasi waa fardigii mudlaqa ahaa wa minhu waxaa ka mida fardigii nisbiyun ku isagu nisbi ah oo yactamid ictimaadsanaya biqaydin qayd oo la yidhi xadiidkan isfiqaa hebel mooye cid kale muu warin aw can fulaanin amase lagu qayday yanaa riwaayatu fulaanin can fulaan waa hebel warintii uu hebel ka wariyo la leeyahay hebel hebelun baaba ka wariyey nin labaad kamuu warin ee hebel hebelun baaba ka wariyey aw beledin amase qayd lagu qayday bibeledin beled lagu qayday ictimaadsanayo oo laleeyahay xadiidkan reer madiina ama reer basra ama reer maka ayuunbaa wariyey kaas baa ka mida weeye oo kana waa afraaddii iyo nisbiga ahayd markaa waxaa adigu mid dee beled lagu qayday iyo isbiqa lagu qayday iyo mid riwaayo lagu gaabiyo shaksi riwaayadii taas bay noqotaa marka marka siqa lagu qaydaya waa iyadoo la yidhaaho wax siqaa baaba wariyey waana waxaynu hore usoo wada aragno imaka aan inagu cusbayn markanuu leeyahay can fulaanna waa iyadoo la yidhaha lam yarwihi can fulaan ilaa fulaan hebel baaba ka wariyey marka marka laleeyahay siqo wax siqaa hebel baa wariyey meesha cid aan siqa ahayn oo la wadaagsataa jirta oo la wariye laakiin dadkaasi dad siqaada maaha marka laleeyahay hebel hebel baaba ka wariyeyna waa suurtagal xadiisku duruq kaluu leeyahay laakiin marka la eego ninkan ayaa ninkani kala gooni noqday walow dariiqyo kaloo dad kale ay la wariyey ay markaa xadiiskii ku wariyeen uu le marka beled la leeyahayna dee kol jamaaco beledkaa ka mid mida ah xadiidkii wada warisay kolna nin beledkii ka mid ah ee meeshai tajawus baa ku sugan ama majaaso marka iminka qabiila wax samaysaba ama nin wax sameeyeyba qabiiladiisii loo tiiriya la yidhaha reer hebel baa wax dilay taasoo kale ayay baabkiisii noqonoo iyadoo nin keligii ninkii wariye uu ahaa ayaa beledkiisii dee majaas ahaan loogu tiirinaya markaa tani waa saddexdaas xukunkoodii buu sheegayaa wuxuu idhi fa yaqrubu wuu dhowaanayaayo alwalu ka hore waa marka iqada lagu qaydo min fardin fardi warada soo arooray waa fardigii mutlaqaa buu u dhawaanaya oo si ugu dhawaanaya waxa weeye xagga xukum ahaan dee ninkan aan iqada ahayn riwaayadiisu ictibaar ma laha marka waxaa xadiidkii ama qabalkiisii loo xujaysanaya waa ninkan iqada ah kol haddii kii aan dee iqada ahayn riwaayadiisu ictibaar lahayn isagii un baa la eegayaa halkuu dabdi ka gaadhsiisan yahayoo dabdigiisa hadduu taam yahayna xadiidkii waa la tasxiixin haddii dabdi u xasilay si aanu taam ahaynna xadiidkii waa la taxsiinin ee kol haddii siqa la yidhiyo dabdi kolle waa xasilaya taas buu noqonaya adugu kii aan isaga la wadaagsanee daciifka ahaa ama aan siqada ahayna waa la eegi bal nin ictibaar u suubado xadiidkiisu wax kara inuu yo taabica mujaahid noqon kara iyo iyo inuu yahay dee nin dacfigiisu intuu badan yaha aan ictibaar u suubadna intaasaa la kala eegaya kaaan siqada ahayn markaa wuxuu xagga xukunka u dhow yahay fardigii mudlaqa ahaa si ugu dhoweyna waa taan sheegnay fayaqrubu waa dhowaanayahay oo alawalu ka min fardin fardi warada soo arooray wahaakadaa saasoo kale waxa ahaaday athaaliu ka saddexaad ka saddexaadna waa ka beledka oo haddii dee jamaaca ay wariyeen beledkii ka midi fardigii mudlaqa aha maaha waa baab kale laakiin hadduu nin keliya uu yahay waaba eh, kan wahaakadaa ka waxa saasoo kale adoo ka fardiga mudlaqaa u dhow ahaaliuka saddexaad waa marka beledka lagu qaydayo in yarid hadduu soo arooro fardan fardi xaalu yahay isagoo keliya oo macnaa waxa weeye nin keliya ayuun baaba-a ninka wariyey beledkana waxaa loogu tiiriyo in dee beledkiibu ka dhasho sidaa qabiiladba dhan wax shaksi afraaddeeda ka midii sameeya loogu tiiriyun baa loogu tiiriyey markaa isagii baa la eegayaa bal halkuu dabdi iyo itqaan iyo cadaalad ka gaadhsiisan yahay oo hadduu dabdi taam yahay xasishayna dee waadka ka u xasilayna waa la aqbalaya waana la tasxiixin ama waa la taxsiinin haddii dabiun u xasilay haddii kalena waa la celinaya oo ka saddexaadna khaasatan markuu shaksi keliya noqdo taas ku dhowaanayaa weyn wahaakada haalisuna waa aw beladinta hadda sheegaya wahaakadaa saasoo kale waxaa haaliu in fardan yarid hadduu soo arooro keliya allah subxaana wa taala alam سيدنا ومولانا محمد نبي الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا الغريب والعزيز والمشهور والمستفيض والمتواتر na qariibkii iyo waxyaalahan lagu cadfay ayuu mabxadkiisii kan yahay oo shan nooc weeye qariibkii casiiskii iyo mashhuurkii iyo mustafiid iyo mutawaatir anwaacda shanta ah ayaa baabkan ama meeshan aybiyadan inoo soo socotaa lagaga hadlayaa mabxadkoodu kan yahay waxaanu isugu wada geeyey aad bay isugu dhowdhow yihiin ama meel oo la isu geeyo oo dee markaasi sidaa ah, iyadoo mid kasta dee la sheegaya wixii tacriifkiisu ahaa ayaa hagaag loogu fahmayaaba ooya waxyaalo furuq yaroo aan saa u badnayn in ay u dhaxayso aada isugu dhow dhow markaa ka ugu dambeeya mooye inta kalena waxyaalahay akhbaarulaxaad yidhaahaan ama ay khabaru waaxid lagu magacaabo kaa wuxuu uhi sheekhu radia allahu canhu alأwalu almuطlaqu fardan والذي له طريقان فقد له خذي واسم العزيز والذي رواه ثلاثة مشهورنا رآه الأول كهراء وغريب كاللغو مقعابي المطلق كلا إطلاقي وهي فردا فرد أهان هذا ولو مبتديا المطلقنا ولا خوريا فردا وتمييز أهان macnaa waxa weeyaan kaa hore qariibka lagu magacaaba alfardu lmutlaq wey waa fardigii isagu la idlaaqay taasba weeye waxa weeye waxaynu soo marray oynu dee casharkii kan ku horreeyaba ku soo aragnay fardi wax lagu magacaabo ama halkii waan soo aragnay fardigii waynu soo aragnay fardigu inuu mudlaq iyo nisbi ay u kala qaadaanna waynu soo ogaanay bal xukumkiisana waa inoo soo caddeeyey waxaa markaa fardigaas mudlaqaa bal xukumkiisu uu noqonayo oo dee kol la aqbalayo oo uu saxiixa ma xasan noqonayo kol laba celinayana taasna waa waatay aynu soo aragnay sariifkuna haddaba waxa weeyaan waa fardiga aynu soo marray uun ee sidan sharxu nuqbana ku soo marray uun marka ay dee isan oo kale ay ismi isticmaalayaan qariibka inta badan qariibka nisbiga ayay ay ku idlaaqaan ka nisbigaa markay fardi leeyihiinna fardiga mudlaqa inta badan u isticmaalaan waa markay ismiga isticmaalayaan ama si uu sharxu ku soo aragnay hadday ficilka isticmaalayaan labada ficilba way isticmaalaan oo qariibka iyo fardiga iskuwaxun bay u isticmaalaan oo ma kala fardiyaan inta badan xagga isticmaalka badidiisa iyo yaridiisa ayay markay asmaada isticmaalayaan ku kala fardiyaan haddaba fardigaas qariib waa lagu magacaabaa kiisa mudlaqa iyo kiisa nisbiga laakiin xagga isticmaalka waxa u badan qariibka nisbiga waa in adiyaa la idhaha inoo markaa kala qaadqaadi doonaa maxaana weeye qariibka halkan uman farada biriwaayati shaksin fii ayi mawdicin waqaca tafarudu bihi min asanadun wixii uu shaksi la gooni noqday riwaayadiisa macnaa mawdica uu dee tafarudku dhaco ku ha noqdo oo hadduu asla isnaad dhacana waaba qariibkii mudlaqa ama fardigii mudlaqa ahaa haddii isagoon asla isnaad aanay ku sugnayn qaraabadaasi ama kelinimadaasi isnaadka dhexdiisii meel ka mida ah uun ay fardinimadani dhacdona waa qariib baa lagu magacaabayaaba taas weeye haddii iminka saxaabi keliya xadiidkii warinayo duruubta cabdiday laakiin saxaabi lagaga warinayana way ku magacaabaan fardiga waa la odhanayaa qariibna waa la odhanayaa uun eh, laakiin dee xukumkaynu soo marnay la eegaya raawigu haddii dabdigiisu taam yahayna ninkan la gooni noqdo xadiidkiinu saxiix noqonayo hadduu soo dhexdhexaad ama dabdi uxasila yaanu taam ahaanna xasan noqon haddaanu dabdi lahayn ma la celinaya taas saxaabiga markaa ma noqonayso saxaabadu dhammaan waa wada dee cuduul waana la wada aqbalayaaye laakiin iyadoo xukumkaasi aanu markuu saxaabigu un kelinimadu ay ku sugantahay laakiin ta kale aanay kelinimadu ku sugnayn xukunka ama tafsiilka aynu soo marnay aanu imanayn haddana taasi waa xagga aqbalkii aqbal la-aantee magacowga lagu magacaabayo fardi ama iyada way imanaysaa uun markaa kale dee tafsiilka xagga